أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني faqaala anbi'uunii biasmaa'i haaulaa'i in kuntum saadiqiin qaluu subxaanaka laa cilma lana ilaa maa callamtana inaka anta alcaliimu alxakiim bismi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin amaa bacdu casharkeenna caaw wuxuu ka bilaabmayaa aayadda soddon iyo koowaad ee suuratu lbaqara ka mid ah ee wuxuuna daba socdaa casharkan qisadii aayaddii tan ka horreysay ku bilaabatay ee ahayd qisatu khalqi abiina aadam aabbaheen aadam abuuristiisii qisadii ku saabsanayd sababta qisadaa halkan loo keenay ama aayadihii ka horreeyey ay ugu xiran tahayna waxaan ku sheegnay maadaama nicmadii rabbi la naloo sheegayey oo rabbi subxaanahu wa tacaala dusheenna ou ku uu ku tilmaamayey eh, nicmooyinka uu noo galay min nicamihi calaynaa waxaa ka mid ah abuurista uuna abuuray aabbaheen aadam uu abuuray iyo sida uu u sharfay in naloo tilmaamo bani aadamkii waxay ku tahay nicmo uu rabbi subxaanahu watacaala inuu ku xusuusto ay tahay bani aadamka qiimaha ilaahay u yeelayna waxaan tilmaannay in laga dhigo abnaa'a alqirada dad daanyeero kasoo jeedo waxay noqonaysaa nicmada rabbi oo aada loo liiday loona xaqiray waana wax maanta adduunyada qaarkeed ku socdo oo dadka qaar ka gadmay sidaasina marka waa ka duwan tahay sida khaaliqeenna uu noo sheegayo subxaanahu wa tacaala marka aayaddii tan ka horreysay wuxuu rabbi tilmaamay inuu abuuri doono dhulka korkiisa uu ku abuurayo mid khaliifo ah oo dhulkii maamulkiisii dhaxlo waxaanan tilmaannay dad ka horreeyey inuu ka dhexlaayey sidaa un inay ahayd ama jin ha la yidhaahdo ama malaa'ig ha la dhaho marnaba laakiin ilaahay khaliif inuunan dhulka uga ahayn aadam alleh ayaan soo tilmaanay sababtoo ah ilaahay isagaa khaliif ka noqda dadka ee iyagu khaliif kama noqdaan waa soo arrintaana marka casharkii u dambeeyaan uga soo hadalnay halkan culimada yacni axkaamulqur-aanka wax ka qoro aayaddan waxay uga hadlaan axkaamta ku jirto ninka madaxda laga dhiganayo ee fiqhigana aada iyo aada loogu faahfaahiyey ayay meeshan uga hadlaanoo inuu muslim yahay inuu awood u leeyahay xawaastiisa araggiisa maqalkiisii iyo waxyaabaha inay u dhan yihiin khibro inuu u oo uu fahmaayo waxa uu maamulayo nin inuu yahay kownuhu qurashiyan inuu yahay ilaa nebigaa yidhi al min qurayshe siyaalkaasay marka shuruudahaasay uga hadlaan qurtubi iyo alimaam shanqiiti raximahullah iyo way ka hadlaan marka allah wuxuu leeyahay wacallama aadama alasmaa'a wacallama wuu barbaray alle aadama aadam ayuu baray alasmaa'a magacyadii ayuu baray kullahaa dhammaanteed huma markaa dabadeed carada wuu bandhigay hum musamayaadkii waxyaabihii magacyada lahaa ayuu soo bandhigay cala almalaa'ikati malaa'igta korkeeda ayuu usoo ban kusoo bandhigay faqaala waxa uu yidhi alle ambi-uunii ii sheega biasmaa'i haa-ulaa'i kuwan magacyadooda musamayaadkan waxyaabahan magacyada leh magacyadooda bal iigu warrama oo ii sheega in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya haddii aad tihiin maxay ku run sheegayaan ana bani aadama yufsiduuna fi l bani aadamku inay dhulka fasaadinayaan haddii aan dhulka dhaxal siiyo oo idinka aad ka khayr badan tihiin hadday sidaasi run tahay bal ii sheego kan musamayaadkan waxyaabahan magacyada leh magacyadooda iigu warrama oo ii sheega qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii subxaanaka nasahnaantaada ee ay nusabixuka waan ku hufaynaa nuqsaan iyo ceeb ayaan kaa hufaynaa allow laa cilma cilmi lana annaga nooma sugnaanin ilaa maa kii ma ahne callamtanaa aadna barbartay innaka adiga anta adigu allow alcaliimu ayaa tahay ku cilmi badan oo waxa uu samaynayo cilmi eh, yacni ku samaynayo oo waxa soo socdo iyo dadku waxay ahaanayaan iyo waxba aynan ka qarsooneyn alxakiimu ee falsan ayaa tahay mid marka uu wax samaynayo xikmad ku samaynayaa tahay uun iska un iska samays uun aynan ka ahayn qaala wuxuu yidhi alle yaa aadamu aadamow ambihum u khabar oo u sheeg biasmaa'ihim magacyadooda kuwan musamayaadkan magacyada waxaan leh magacyadooda ugu khabaroo ugu sheeg falamaa markii amba'ahum uu u waramayo uu ugu waramay biasmaa'ihim magacyadoodii oo ugu waramay qaala waxa uu yidhi alleh alam aqul miyaanan dhihin oonan oranin lakum idinka aanan idiin oranin innii aniga aclamu waan ogahay hayba asamaawaati samaawaadka waxyaabaha ku maqan ee aan loo jeedin yaan ogahay waalardi dhulka waxa ku maqan oo aynan u jeedin makhluuqa yaan ogahay wa aclamu waan ogahay maa ayaan ogahay tubduuna aada muujinaysaan idinka iyo wamaa waxa kuntum aada ahaydeen taktumuuna ay taktumuunahu aada qarinayseen saddexdan aayadood marka dhowr waxyaabood baa ku jira oo mid waxa ay tahay tafdiil alla uu aadam fadilay laba waxay tahay cilmiga inuu ku fadilay shayga uu alla ku fadilay oo malaa'igtana uu lagu cajsi geliyey aadamna ilaahay uu baray fadiiladiisiina uu kusoo muujiyey wuxuu noqday alcilm cilmigii ayuu noqday meeshaa marka makaanadii cilmiga yay tusaysaa marka alla wuxuu yidhi wacallama aadama wacallamadani marka waxay ku cadfan tahay labo si ayaa loo cadfaa sida koowaad in lagu cadfo waid qaala rabbuka oo markaa la yidhaha wacallama wadkur xus id waqti callama rabbuka rabbigaa uu baray aadama aadam halkaa qaalada inaad ku xirtood ku cadafto waxaa kaloo bannaan inaad ku cadafto jumlo aada soo qadaraysid meeshana laga fahmaayo oo alla oo yacni taqdiirkeedu ou noqonayo ilaahay wuxuu yidhi waxaan abuurayaa mid dhulka maamulayo oo dhaxlo fajacala fi lardi khaliifatan markaasuu alla dhulka dhexdeeda wuxuu ka yeelay kii dhulka maamulayo ayuu abuuray alle wa callama waana barbaray markaas nacam halka xaggaana marka raacsii oo ku cadaf labadaas ayaa ugu waaweyn marka yacni jumladan waawdan caatifada ah iyo ficilka ka dambeeyo oo yacni macduufu calayhiga ah shayga marka ee lagu cadfaayo inuu noqonaayo qaaladaas hore ama jumladaas muqadarada wa callama wadkur xus id waqti callama alla ou barbaray aadama aadam ou baray al asmaa'a magacyadii ou baray kullahaa dhammaanteed alasmaadan marka maxaa laga wadaa asmaa almusamayaati wixii magacyada lahaa magacyadooda u baray alle oo maalan waa maxay wuxuu baray maalan asmaada waxyaabaha magacyada leh jabalun baxrun ardun samaa-un baqarun jamalun saas oo kale wixii ah asmaa-ul ayuu baray jinsiyaalka magacyadooda oo dhan ayuu alle aadam baray in macnahaas marka laga macneeyo oo sidaa cumuumkaas ibnu cabaasaa wato waa tafsiirka ibnu cabaas ayb tafsiir labaadaa ku jiro al asmaa'ada waxaa laga wadaa buu leeyahay asmaa almalaaikati malaa'igta magacyadoodu baray al aadam tafsiir kaloo rabiic ibnu anasa kaasna wato tafsiir saddexaadaa isaga jiro asmaaa duriyatihi ubadka aadam ka farcanmi doono magacyadoodu baray sidaana ibnu zayd cabdiraxmaan ibnu zayd ibni aslam ayaa wata iyadana marka cabdiraxmaan ibnu zayd waa mufasir weyn waaye oo tafaasiirta waa laga soo qaataa aaduu qur-aanka tafsiirkiisa u yaqaanay laakiin dhinaca riwaayada iyo marka uu isagu wax warinayo dhinacyadaas marka tawahum badan iyo qaladaad badan baa ku jiraysaa darteed dhanka riwaayada daciifuu ka ahaa laakiin markay tafsiir tahay isaga iyo aabihiisba aaday tafsiirka u yaqaaneen zayd bnu aslam imaamu maaligna zayd bnu aslamouba ka qaatay tafsiirka cabdiraxmaan aabihiis tafsiirka saddexaad kaas waaye marka alimaam abu jacfar itabari isaga wuxuu doortay alasmaaa kulla haadan asmaaa almalaa'ikati wa duriyatihi malaa'igta magacyadeeda iyo aadam ilmihiisa magacyadooda malaa'igta iyo aadamuu ku fasiray sababta uu tafsiirkaa u doortayna wuxuu yidhi huma caradahum damiirkan huma caradahum waxaa loo isticmaalaa alcaaqil hada damiir marka waxaa weeyaan waxaa loo dejiyey lilcaaqili malaa'igtii iyo duriyadii caqli waa ka suurtoobaa laakiin haddii la yidhaha asmaa-ul ajnaas oo badda iyo buuraha iyo lo-da iyo waxaa la sheego iyaga marka hum damiir loogama dhigo huma caradahaa ayaa la dhihi lahaa buu leeyahay hadday sidaas tahay ayib laakiin tafsiirka xoogga badan waxa uu yahay tafsiir ibni cabaas oo in lagu macneeyo malaa'igta iyo iyo ilmihii aadam iyo wax allaale wixii koonkan allah uu ku abuurayo jinsi kastaa magaciisa ayuu baray al aadam kullahaada cumuumkeeda waa keenayaa kow ee xadiidkii kale isagana saxiixa ku sugnaa ee marka aakhiro la tagee dadku ay markaa yacnii ma mowqifkii taagan yihiin oy shafaaco in ilaahay kala xukumo mowqifka uga raaxeeyo ay raadinayaan aadan bay u tegayaan waxyaabaha ay aadan marka ku ammaanayaan waxaa ugu horeeyo ama yacni ay ku tilmaamayaan wacallamaka alasmaa'a kullahaa ilaahay wuxuu ku baray adiga magacyadii oo dhan uu ku baray alleh fii maqaami lmadxi baa la joogaa wax kasto in la baro ayuu ku ammaanaanayaa haddii la yidhaha qaybaa la baray qaybna lama barin maqaamkaasoo kale kuma habboonaanaysa ayb meeshaas marka uma caradahumtaanna waxay uga jawaabeen ay yidhaahdeen maadaama caaqil iyo kayru caaqilba ay wada jiraan taqliiban lilcaaqili baa uma caradahum loo yidhi warkii ibnu jariirna saasaa lagu jawaabay waana sida tafsiirka xooga badan ibnu taymiya iyo heyrkiina ay rajaxayaan ayb wacallama wadkur xus id waqti callama ou baray dheh aadama aadam ou baray alasmaaa magacyada ou baray kullahaa dhammaanteed asmaa almusamayaat waxyaabaha magacyada leh magacyadoodoo dhan ou baray uma markaa dabadeed caradahum alla musamayaadkiibau soo bandhigay caradahum damiirkaa wuxuu u laabanayaa carada almusamayaati waxyaabihii magacyada lahaa ayuu soo qotomiyey alla meeshii aadamna waa joogaan malaa'igtii waa joogaan waxyaabihii magacyada lahaayaa meeshii la keenay marka waa lays imtixaana marka uma markaa dabadeed caradahum carada almusamayaati waxyaabihii magacyada lahaa ayuu soo bandhigay alle cala almalaa malaaigtii malaa korkeeda ayuu kusoo bandhigay malaa-igtiibuu korkooda keenay fa qaala waxa uu yidhi alleh ambi-uunii iigu warrama oo bal ii sheega biasmaa'i haa-ulaa'i kuwan magacyadooda kuwaan magacyadooda ii sheega amarkan marka ambi waa amru tacjiizin laa takliifin amru takliif oo hadda uu ka dhalanayo hawaab iyo ciqaab ma aha ee amarkaani waa amru tacjiizi yani ma ma samayn kartaan wey iyagaa la cajzi gelina bal waa kaa car sheega wey amru tacjiiz wey in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaayo ood ku run sheegaysaan ana bani aadama yufsidu warkiinnii hore oo ah bani aadamkan dhulka inuu hallayn doono khaliifada yacni dhulka inay iyaga uga haboon yihiin malaa'igta warkaas haddii aad marka ku run sheegaysaan bal ii warrama intaani shardiyo waayo marka jawaabay u baahan tahay jawaabkeedu fa ambi-uuni kuufiyiin iyo basriyiin labadaba waxay leeyihiin waxaa loo qad yacni jawaabu shardiga waxaa laga qadarayaa jumlada soo hormartay ambi uuniisoo sooma hormarin in kuntum saadiqiina haddaad warkaa ku run sheegaysaan fa ambi-uunii bihi bal ii sheegoo iigu warramo marka saasaana ugu fiican in yacni inta shardiyo looga dhigo markaana marka inta macnahee sideedii caadiga ahayd oo shardiyada loo dhaafo qaar mufasiriinta ka mida in bimacnaa id waay id ayay leeyihiin id darfun limaa madaa macnuhu marka wuxuu noqonayaa faqaala wuxuu yidhi ambi-unii bal iigu warrama biasmaa'i haa-ulaa'i kuwan magacyadooda iigu warrama in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run ku sheegaya wixii aada dhahdeen ee in kuntum waxaan ujeedaa in kuntum id kuntum bal ii sheega in kuntum id waqti kuntum aada ahaydeen saadiqiina kuwa run sheegaya haddaad ahaydeen bal sheega asmaadan yacni kuwa run sheegaya haddaad ahaydeen yacni waqtigaad waqtigii hore oo aada sidaa lahaydeen waqtigaa haddaad run sheegayseen bal sheega marka id haddii laga macneeyana uma baahanaysa marka in e, jawaabu shardi waxaa loo baahan maayo laakiin culaysaaba ku jira in shardigeeda loo daayo fa ambi-unidana lagu qadaraa fiican ayb qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii subxaanaka ay tanziihan laka nasahnaan ceebka hufnaan ayaa kuu sugnaatay ay ka w waan ku hufaynaayo nuqsaan iyo ceeb ayaan kaa hufaynaa allow laa cilma cilmi lanaa annaga nooma sugnaanin ilaa maa kii maahani ahani callamtanaa aadana barbartay maahani ahani ayb haddii marka alla wuxuu ku baraarujinaa hadday ka caajiseen waxaan hadda joogo oo adduunyada korkeeda taagan inay magacyadooda gartaan hadday ka jaahil noqdeen fahu yacnii qofkii kan ka jaahil noqday fa huwa ajhalu biaxkaami alghaa'ibaati waay waxaa maqanee soo socdana ma aqoon karan meeshaasoo ma arkaysaan haddii yacnii shaygan joogaba aadnaan cilmi u lahayn oo cilmigiina uu ka maqan yahay wax soo socdoo bani aadamkan ka imaan doono odoraskeedu waa iska odoras uun maahan wax cilmi a noqon maayo waay meeshaas marka macnaha ku jira waaxidii sidaasuu basiidka ku sheegay tafsiirkiisa ayb inaka adiga anta adigu allow alcaliimu ayaa tahay ku cilmi badan oo ogaal badan alxakiimu xikmad badanee falsan oo waxaad samaynaysaan ogaal iyo xikmadaad ku samaynayna qaala wuxuu yidhi alla yaa aadamu aadamow ambihum ugu khabar biasmaa'ihim magacyadooda ugu waranoo ugu sheeg kuwan musamaya biasmaa'i haa ulaa'i almusamayaati kuwan magacyada leh magacyadooda bal u sheegoo ugu warran falamaa markii anba'ahum uu u waramay aadam malaa'igtii biasmaa'ihim ou ugu waramay biasmaa'i lmusamayaati ou ugu waramayoo u sheegay qaala alla waxa uu yidhi alam aqul lakum miyaanan idin oranin idin dhihin innii aniga aclamu waan ogahay hayba asamaawaati aclamu marka ficil mudaarican ka dhigaynaa innii aclamu waan waxaan ogahay hayba asamaawaati samaawaadka waxa ku maqan oo dadka indhahooda ka maqan oo ynan u jeedin waalardi dhulka waxa dhexdiisa ku maqan oo qeybka makhluuqa ka ah anigu waan ogahay ayuu leeyahay alle wa aclamu waxaan ogahay maa waxa tubduuna aada muujinaysaan maa tubduunadan marka waxaa lagu macnaynayaa warkii ay sheegeen malaa'igta yacni ama maa tubduuna in la yidhaahdo waxaad muujinaysaan iyagaa lagu halqabsada laakiin ibliisaa loo jeedaa yani biictibaari waxa uu muujin doono markaas ama in la yidhaha wa aclamu waxaan ogahay maa waxa tubduuna aada muujinaysaan oo waa maxay atajcalu fiiha man yufsidu fiiha warkii ay dhaheen iyo wamaa waxa taktu kuntum aad ahaydeen taktumuuna ay taktumuunahu inaad qarinayseen waxay qarinayaanna waa maxay ibliis waxa qalbigiisa ku jiro oo kibirka iyo quruurka iyo cujbiga ismahadinta ibliis ku jirto waa qarsooneyd lama oga markaa idinka waxaad muujiseen oo atajcalu fiiha man yufsidu fiihana waan ogahay waxa ibliis oo idinka idinku tirsanna ou qarinaya yacni aad idinku muujiseen waan ogahay waxa ibliiso waxa ibliis oo idinka idinku tirsan oo idinka markaa idinla cibaadaysanayana waxa qalbiga uga jira ou qarinaayo ee kibirka iyo cujbiga iyo sharta ahna waan ogaa buu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala waana marka ibliis shartiisa waa soo baxaysaa e meeshaa marka waxaan laga qaadanayaa saddexdan aayadoodba sharafulcilmi waayo ilaahay markuu aadam malaa'igta inuu ka waxyaabihii uu uga fadilay ama uu uga fiicnaa markuu muujinayay wax kale sooma qaadanin waa idinka maal badanaa lama dhihin si kale wax kale looma dhigin cilmigii uu yeeshayo uga fiicnaaday uga fadli batay malaa'igta ayb marka meeshaa sharafulcilmi baa laga qaadanaa qofku bani aadamka jaahilnimow ku dhashaa waxbau bartaa cilmigu marka kamaalow u noqonaa dhammaystirkii xaggiisa ayuu gaarsiinaa qofku marka inuu wax barto oo waxbarashada ku dadaalo oo inama alcilmu bitacallum ayuu yihi nabiga sala allahu alayhi wasalam cilmigu waa barasho waa la bartaa cilmiga hal mar hab makugu soo dhahayo waad barane cilmigii marka in la barto laa siyama cilmu shariica oo adiga kugu hagayo sacaado adduuniya mid aakhiro ku tusaya waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa abaa wastakbar wa kana min alkaafiriin wadkur xus id waqti qulnaa aanu ku niri lilmalaa'ikati malaa'igti aanu ku niri usjuduu sujuuda liaadama aadam u sujuuda fasajaduu way sujuudeen ay lahu liaadamay u sujuudeen ilaa ibliisa ibliis ma ahane abaa waa diiday ibliis sujuuddii wastakbara waasan taagay wa kaana wuxuu ahaaday huwa isagu min alkaafiriin ou ahaaday kuwa gaaloobay buu ahaaday fii saabiqi cilmillaahi gaal buu ku ahaa ilaahay cilmigiisii hore azeliga ama wa kaana ay wasaara wuxuu ahaaday markaa ibliis min alkaafiriin ahaaday ayb halkan marka ilaahay subxaanahu watacaala nabiyullaahi aadam bou sharfa malaa'igtii baa marka waxaa la leeyahay waa kan waa idinka aqoon badiyeye bashar ilaahay marka yacnii xikmad weyn uu ka leeyahay waaye isaga duriyadiisana ambiyo rusul owliye alle dad waaweyn oo qiimi badan baa ka soo bixi doonee markaabaa marka inay tacdiimiyaan oy weyneeyaan oy ixtiraam ku qaabilaan ayaa alla uu malaa'igtii faray markaasuu alla wuxuu yidhi wadkur xus id waqti qulnaa aan nidhi liaadama lilmalaa'ikati malaa'igtii aan ku dhahnay usjuduu sujuuda liaadama usujuuda sujuudan maxay ahayd marka sujuudu lmalaa'ikati liaadam waa maxay akharu lmufasiriin waxay leeyihin kaanat calaa wajhi takriim maamuus iyo salaan ayay ahayd fakaana dalika takriima liaadama aadamna maamuusay u ahayd wa daacatan lilaahi subxaanahu ilaahayna amarkiisii in la yeelay oo la adeeco ayay u ahayd walam takun cibaadatan liaadam cibaado aadam la caabudaaya ma ahayn qowlu akthari lmufasiriin sidaas waay qaar baa waxay leeyihiin mufasiriinta sujuuddaani waxay ahayd kaanat taxiyatan salaanayba ahaydba sujuud maba ilaa sujuuda salaatin sujuuddan salaada ee aan naqaano maba ahayn ayb markii horena waa bannaanayd oo dadku markay isqaabilaan oo kale qof ay ixtiraamayaan oo kale inay markaa yacnii inxinaa ama foorarsi iyo wax u sameeyaan way bannaanaad jirtay laakiin sharcigeenna nebiga sala allahu calayhi wasalama waa reebay saddan lilbaab baabkaas dhan si loo owdo ayib ayuu saa u yeelay islaamkii markuu yimid marka afdala dalika waa baabi'iyey booskeedana marka wuxuu ku bedelay salaan assalaamu calaykum waraxmat ullah iyo in ragga iyo isgacan qaadaan ama dadka wixii aan markaas isgacan qaadidda aynan xaaraam ka ahayn inay isgacan qaadaan yaa lagu bedelay tii kalena waa la joojiyey mucaad ibnu jabal markii waa tii uu yidhi nebiga intuu u yimid oo u sujuuday markaasuu wuxuu yidhi maxaa kugu dhacay markuu yidhina waxaan arkay buu yidhi shaam <coughs> yaa waxaan ku arkay buu yidhi inay nasaaradu baadariyaalkooda ayagoo maamuusayo ay u sujuudaanay u e, foorarsadaan markaasuu nebigu sal ll ly slam uu reebay waxa uu yidhi low kuntu aamiran axadan an yasjuda liaxadin la amartu lmar'ata an tasjuda lizawjiha haddaan dad amri lahaa inay dad u sujuudaan haweentaan nin amri lahaa inay ninkeeda u sujuuddo laakiin ma amraayo waayo nebigu mana amrin salawaatu ullaahi wasalaamuh calayh ayb labadaas qowl baa ugu muhiimsan waana isku dhadhow yihiin labadaa qowl oo sujuud maba ahaynoo salaanay iska ahayd oo inxinaa iyo ku jiro iyo sujuud waa ahayd laakiin takriim iyo daaco allay ahayd aadamna waa la maamuusaayey allana waa la adeecayay macnaha sad macno saddexaadaa jiro aada looga xoog badan yahay oo takallufna uu ku jiro waxay leeyihiin sujuudu cibaaday ahayd aadamna dhanka qibladaa la dhigay sujuudana ilaahay baa loo sujuudayey aadamna dhankii qiblada ay ka jirtay ayaa isaga la dhigay xoogaha marka takalluf aada u badan baa ku jiro macna saa usii xoog badanna ma ahan kaasi ayb fasajaduu way sujuudeen ey lahu liaadama bay u sujuudeen ilaa ibliisa istinahaani mutasili munqadic kee waaye aadaa looga hadlaa meeshaan akharu lmufasiriin waxay ku tagaan ibliis malaa'igta inuu ka mid ahaa wacalaa haada haddii aan dhahna ibliis markii hore malaa'igtuu ka mid ahaa ilaa ibliisada istinaa mutasila oo markaa waxaan leenahay fasajaduu ay lahu aadamay u sujuudeen malaa'igtii dhammaan ilaa ibliisa ma ahane isagaan u sujuudin waxayna leeyihiin marka malaa'ig markaa dhulka ku cibaadaysa jirtay oo yacnii ayuu ka mid ahaa yani kaana min aljinnina ma keenaysay leeyihiin in uunan malaa'ig ahayn waayo jinni wixii indhaha ka qarsoono dhanaa la yidhaha malaa'igtana lama arka ayaga malaa'ig marka yacni aan la arkaynin iyo ayuu ahaabay dhahayaan waana u badan yihiin mufasiriinta dariiqaasayba maraanba qaarna waxay yidhaahdeen maya ibliis malaa'igta ka mid maahayne awalba jinni buu ahaa laba daliilayna soo qabsadaanoo waxay yidhaahdaan fii suurati اlkahfi alla wuxuu yidhi waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa kaana min aljinni fafasaqa can amri rabbi kaana min aljinni markaasba jinniguu ka mid ahaa malaa'igta ka mid ma ahayn iyo xadiidkii nabiga sala allahu calayhi wasalam uu yidhi khuliqat almalaa'ikatu min nuur malaa'igtii waxaa laga abuuray nuur wakhuliqa aljaanu min naarin jinnigiina waxaa laga abuuray dab wakhuliqa aadamu aadamna waxaa laga abuuray lima usifa lakum wixii la idin tilmaamay oo dhoobada ah dhiiqada meeshaa marka waxay yidhaahdeen nuur iyo naar marka laga kala abuuray malaa'igtii nuur baa laga abuuray la yidhi jinni oo dhanna dabaa laga abuuray la yidhi meesha waxaa laga qaadanaa marka inuunan ku jinsi ahayn sidaasay labadaa daliil oo samciga abay ah keeneen culimadaas xasanulbasri iyaana ka mid aimada meeshaasna markaa jawaabaadi wax badan baa ku jira laakiin un labadaas unbaan kaga gaabsanaynaa marka haddii la yidhaha ibliis malaa-igtu ka mid ahaa fasajaduu malaaigtii way usujiideen way u sujuudeen aadam ilaa ibliisa ma ahani haddii aan munqadic ka dhignana oo aan ka dhigna ibliis inuunan malaa'igba ahayn oo jinni ou ahaa waxaan leenahay fasajaduu way sujuudeen malaa'igtii aadam bay u sujuudeen ilaa ibliisa laakina ibliisa lam yasjud laakiin ibliis ma sujuudin saasaa la dhahaya wastakbara waa abaa waa diiday <coughs> sujuuddii marka diiday wastakbara waasan taagay marka inuu amarka alle diiday keliya gaal kuma noqonin ee wuxuu gaal ku noqday diidmo iyo kibir oo isku daray oo marka culimmada waxay yidhaahdaan sida alimaam moxamed ibnu nasr almarwasi oo kale wuxuu yidhaahdaa atarku maca alibaa'i kufrun atarku maca alibaa'i walistikbaari kufrun haddii amar alla ku siiyo amarka alla aa ka tagto aadna uga tagto calaa sabiili alibaa'i waalistikbaar waa diiday haddaa leedahay waxaan ani ima khuseeyaan iima yaallaan waa diiday waxaan ma aniga ii qalmo ma waxaanoo kale aniga la amraa ma la iila yimaadaa kibir iyo diidmo hadday isu kaa raacaan amarkii alle inaad uga tagtay diintii waa ka baxay qofkaasna haddii marka amar alle qofka uu ka tago oo uunan uga tegin kibir iyo istiyo iyo yacni istikbaar iyo diidmo iyo uunan uga tegin ee caajis iyo wax lamida ou uga tago wujuubka arrintaasna ou dusha saarto oo inay waajib ku tahay ou rumaysan yahay laakiin shahwo iyo wax uu uga tago qaaday qofkaasi marka isaga bimujaradi tarki gaal ku noqon maayo tarkigu waa in wax kale ay la socdaan allaahuma shayga ou ka tegay hadduu sidiisa gaalnimo u yahay in laga tago waa gaalnimo markaas waxba la feerin maayo kale laakiin wax aan sidiisa in looga taga gaalnimo aan u ahayn hadduu qofka ka tago gaal ma ku noqonaayo ilaa istikbaar iyo imaa inuu la socdo ma ahane sidaasaana caqiidatu ahli sunnati waljamaaca ay tahay sida uu ku qariray eh, alimaam almarwasi kitaabkiisa tacdiimu qadri salaa wa kaana wuxuu ahaaday min alkaafiriin ahaaday u ka mid ahaaday ibliis gaaladii buu ka mid ahaaday kuwa kufriyey marka meesha wa kaana min alkaafiriin laba tafsiir baa ku jirto ee sidaa in loo laqbeeyo markaana laga dhigo wa kaana fii saabiqi cilmi illaahi cilmigii alle ee hormaray azaliga ahaa ibliis gaalow ku ahaa waayo ilaahay waa ogaa wuxuu noqon doono macnaha labaadna waxay tahay wa kaana min alkaafiriin ay wasaara ibliis markaas wuxuu noqday amarka alla markuu diiday uu ka santaagay markaa wuxuu noqday min alkaafiriin uu noqday kuwa gaalooba mid ka mid ah wa waqulnaa marka qisadaani marka intaanan ka bixin isku xirka qisadan dabcan qeybta aadam qisadiisay ku xiran tahay oo cilmi maadaama lagu fadilay waxaa la raaciyey markaa maadaama aadam uu tafdiil helay in loo sujuudo ayuu mutaystay aayadaha soo socdo ee reer bani israa'iil ka warrami doona ka ka yacni alla oo uga hadli doonana aayaddan gogol dhigay u tahay qisada soo socotae reer bani israa'iil gogol dhig bay qisadan aadam u tahay siday ugu tahayna waxay tahay ibliis markii hore dee macrifo iyo cilmi iyo ogaal baa ilaahay siiyey ma makaano iyana wow lahaa markii hore markuu amarkii alle diiday ee uu kibir iyo diidmo uu ku qaabilay amarkii alleh gaal buu noqday meel xun uuna aaday reer bani israa'iil marka waxaa la leeyahay war idinkana ambiyo badan ayaa ilaahay idinka dhex dhaliyey cilmi iyo ogaalaad yeelateen kitaab buu alle idin siiyey isjiraa la leeyahay marka nacam idinkana haddaad idinkoo cilmi leh meel hoose tagtaan ood cilmigii ku camalfali weysaan meel xun baad aadaysaanoo sidii ibliisaa idiin dambeynaysa qisada markaa soo socotana tan muqadamay u tahay walidalika alimaam abu jacfar itabari wuxuu leeyahay qisatu ibliisa ibliis qisadiisa taqriicun lidurabaa'ihi dadka ibliis oo kale la mid ah ayay ceebeyn iyo eedeyn u tahay min khalqi illaahi oo kuwa alla uu abuuray ah aladiina yatakabbaruuna kuwa iska weynaysiinayo cani ilkhuduuci liamri illaahi ilaahay amarkiisa inay u hogtaan oo markuu alla amraba ay hogtaan oo ilaahay caabudaan kuwa ka santaagayo ayb aladiina yatakabbaruuna can alkhuduuci liamri illaahi walinqiyaadi liطaacatihi fii amarahum bihi wuxuu amray wa fii nahaahum canhu wuxuu ka reebay inay u hogaansamaanna yacni ka santaagay watasliimi lahu fii maa awjaba wixii alla uu ku waajibe uu ku waajibiyeyna inay u daayaan alle ayb marka meeshaa marka wuxuu leeyahay eh, libugdi eh, wafima eh, walinqiyaadi liطaacatihi fima amarahum bihi wafima nahaahum canhu watasliimi lahu fima awjaba wixii alla uu waajibiyeyo markaa yani libacdihim qaarkood uu u waajibiyo calaa bacdin qaarka kale uu ugu waajibiyo min alxaqi in alla loo daayo oo la adeeco ayib taasay marka waxay u tahay taqriic buu leeyahy marka ibliis iyo wixii la oo amarka alla ka santaagoo dhan dadka marka suuradda ku imaan doono oo nicmooyinka badan alla uu siiyey ee ku qaabilay madax adeyga halkaas ayaguna inay u dambeynayso taasay taqriic iyo cibrana u tahay ceebeynna ay u noqonaysaa ayb oo iyagii baa marka lagu garaacayaa arrintaa waqulnaa yaa aadamu iskun anta wazawjuka aljannata wakulaa minha ragadan xaydu shi'tumaa walaa taqrabaa hadihi shajarata fatakunaa min aldaalimiin waqulnaa waxaanu nidhi yaa aadamu aadamow uskun deg oo laasim anta adiga iyo wa zawjuka lamaanahaaga xaaskaaga xaaskiisuna waa xawaa aljannata jannada askuma oo dega wa kulaa cuna minhaa min himaari اljannati jannada miraheeda xaggeeda ka cuna ragadan aklan cunis ragadan waasac ah cuna xaysu meelna ka cuna shi'tumaa aada doontaan walaa taqrabaa ha u dhowaaninina haadihi tan ha u dhowaaninina tan day ashajarata geedda ah ha u dhowaaninina fatakuunaa aada ahaataan markaas min aldaalimiina kuwa dulmiga falay aada ahaataan marka ood ka mid ahaataan ibliis waa la imtixaanay imtixaankiisi meeluu la maray imtixaan kale haddana naloo tilmaamaya marka alla wuxuu leeyahay aadam karaameyn labaadoo allah uu aadam siiyey oo saddexaad oo uu ku karaameeyey waxay tahay jannadii in la askumiyey waqulnaa waxaanu nidhi buu alla yidhi yaa aadamu aadamow uskun deg uskun marka masderkeeda suknaa waaye waa fuclaa ka rujcaa oo kale ayib uskun marka laasim oo deg waaye anta adiga iyo wasawjuka maadaama isim daahira la rabo in lagu cadfo damiir mustakin ah ee xaalatu rafcana joogo ayaa marka damiirkii ayaa lasoo celiyey mid lagu adkeeyaa la keenay oo mdamiir munfasila oo isaga lagu adkeeyo say suurtagal u noqoto in markaa daahir lagu eh, daahir markaa yacni lagula cadfo marka uskun uskun aaway aam eh, yacni macmuulkeedii aaway macmuulkeedii marka antada qarsoon way ha u malaynin marka antadan muuqato inay faacil uskun u tahay waayo ficilka amar isaga marka yacni eh, faacilkiisu waa waajib اlxadfi waa la gooy waxaan ujeedaa waa mustatir oo wujuub mustatir u ah uskun ay anta waay uskuntaani marka faacilkeeda antadaas qarsoon waana waajib inay qarsoonaato ayb antadan dambe towkiid waayo marka middaasaa lagu adkeeyey si isim daahira loogu cadfo marka damiirkaas hore marka waqul antadan marka waa towkiid tawkiid ahaanay meesha u joogtaa wa qulnaa waxaanu nidhi yaa aadamu aadamow uskun deg an yacni anta adiga uskun deg ey anta adiga anta adiga deg iyo wa zawjuka lamaanahaaga xaaskaaga aljannata jannadii dega jannadaani marka maxay tahay al ayaa ku jirto ashaanina waxay keenaysaa jannada machuudadee la yaqaana inay tahayoo samada ku taallo ama yacnii jannada dadka ay qiyaamaha alla uu ku abaalmari doono taasaa marka yacni jannadaas waaye midda aadam la dejiyey saasayna mufasiriintu u badan yihiin qaar waxaa jira dhahaayo waa jannatun fi lardi janno oo beer dhulka ku taallo wax walba laga helayayo ayaa aadam la dejiyey jannadaas kale maya lamaba abuurinay dhahayaan qaarkood waana baatil qowlkaas lama abuurinta waayo waxaan soo marnay naarta iyo jannadaba inay abuuran yihiin aad marka waxaa ugu daahay masaladaas si faah-faahsan uga hadlay alimaam ibnu اlqayim kitaabkiisa xaadi xaadi اlarwaax ilaa bilaadi اlafraax ayb <clears throat> marka ku dheeraan mayno jannada un waxaa loo badan yahay sida loo badan yahan ku soconaynaa waa jannadii marka machuudada ahayd oo alla ou dadka awliyadiisa ku hawaabin doono aakhiro ayb aljannata jannadii gala ayb marka gelitaankan alla uu dhahayo aadam jannada gal adiga iyo xawaa mana ishkaal lama keeni kara jannada qofkii gala maba ka soo baxee muxuu uga soo baxay haddii la dhaho ee waxaa la leeyahay markaas jannada qofkii gala uunan kasoo baxaynin waa midda aakhiro oo thawaabinta ah iyo abaalmarinta laakiin middaani maba ahanba mid alla oo waa mid ibtilaa iyo imtixaan ayaa aadam jannada loo geliyey in lagu imtixaanay ahayd ee inuu iskaga noolaado meel loogu talagalay ma ahayn ilaahayna waa ogaa subxaanahu watacaala inuu kasoo bixi doono macnahaasaa marka ku jiro waxaana ku tusaayaba inay ibtilaa tahay walaa taqrabaa haadihi shajarata waayo jannada qofku marku galo wax laga celinayo maba laha in wax laga celiyey waxay kutusaysaa inuu kasoo bixi doono lafteeda ayib wakulaa cuna minhaa min himaari اljannati jannada miraheeda xaggiisa ka xaggeeda ka cuna ragadan aklan cunis ka cuna cunidda oo ragadan waasaca ragadan marka waa sifo mawsuufkeedaan usoo qadaraynaa xaysu meelna ka cuna shi'tumaa aada doontaan ka cuna walaa taqrabaa ha u dhowaaninina haadihi tan tanday ashajarata geedda ah geeddan ha u dhowaaninina ha u dhowaaninina marka mubaalaqaa ku jirto oo waa la idinka reebay xaaraanay idinka tahay ilaa shayga ha u dhowaanin lagu yidhi dhowaansho haddii lagu diida inaad cunto ama aada qaadato od isticmaasho ma kuu bannaanaanaysa ayb geedda maxay ahayd marka hadday geedda nooceeda in la ogaado macno ku jiro oo annaga marka diinteenna iyo cilmigeenna iyo u roon waa la sheegi lahaa haddii marka qur-aanka ama sunnada nebigaa lagu sheegi lahaa marka geed hebelay ahayd taasay ahayd kanay ahayd waxyaaba israaiiliyada iiliyada kusoo arooray ku leexan mayna marka geed unbay ahayd marka fatakuunaa aada ahaataan markaa haddaad cuntaan min aldaalimiina aada ahaataan fatakuunaadan laba tafsiira laba icraabaa ku bannaan midna waxa ay tahay an mudmara ah oo fa-da ka dambaysa in lagu nasbiyo ficilkan oo marka xaalatu nasbo uu joogo nuuntii saas lagu jaray marka xadfu nuun calaamad looga dhigay meeshaas marka eh, waxay noqonaya marka ficilku marar badan waxay yidhaahdaan nuxaadu saan oo kale markuu yahay nahyi intuu soo hormaro nahyigii laga leexdo oo khabar loo gudbo nusiba cala sarfi ayay dhahaan ficilkan sarfiyaa lagu nasbiyey waa lasoo leexiyey nahyigii lagu socdaa laga leexday khabaraa lasoo aaday baab khabar eh, sidaas marka waa loo icraabay markaana macnuhu wuxuu noqonaa laqbaha sidii aan ku laqbeeyey macnaha kale waxa uu yahay icraabka labaad fatakuunaa in lagu cadfo walaa taqrabaada oo marka ay noqoto ficilku ou noqdo majzuum ou noqdo marka walaa taqrabaa ha u dhawaaninina haadihi shajarata geedan fatakuunaa falaa takuunaa ha ahaaninina waa marka min aldaalimiina ha ahaaninina labadaba waa bannaan tahay marka qaaraa yidhaahda marka mid icraabta dambaa xoog badan sababta ah waxaa ka dhalanaya geedii ha u dhawaaninina dad daalimiinoo naftooda dulmiyeyna ha noqonina laba nahyi waayn fatakuunaa marka la yidhaahdana iyadu marka waxaa weeyaan middaa dambe nahyi ma wadata kale laakiin labada icraabbo laba icraabo macno ahaan ku toosan faazlahma الshayطaanu canha faأkrajahumaa mima kanaa fiih waqulna hbiطuu bacضkm lbacضi caduw wlakum fi اlarضi mustaqr wmataac ilى xiin faazla waxaa simbiririxiyey humaa aadam iyo xawaa ashaydaanu baa simbiririxiyey canhaa can ishajarati waa geedda darteed geeddii sababteedii buu ku simbiririxiyey ama canhaa can iljannati jannadii buu ka simbiririxiyey ka bixiyey fa akhrajahumaa fa akhraja uu saaray humaa labadoodii buu bixiyey mimaa kii xaggiisii ayuu ka bixiyey kaanaa ay ahaayeen fiihi maaga dhexdiisa ay ahaayeen ayuu ka bixiyey wixii ay ku sugnaayeen oo nicmo ah iyo janno wa qulnaa markaa waxaanu nidhi buu alla yidhi ihbituu dega hoobta bacdukum qaarkiin libacdin qaarka kale xaal uu u yahay caduwun cadow uu u yahay walakum waxaa idiin sugnaadood leedihiin fil ardi dhulka korkiisa mustaqarun makaanu nagaadi meelaad ku sugnaataan ayaad dhulka korkiisa ku leedihiin wa mataacun wa tamtiicun raaxayn ayaad leedihiin ilaa xiinin waqti intii ka ilaa xiinin yacnii ama wamataacun wa tamtiicun raaxayn ayaa wamataacun raaxo ayaa idiin sugnaatay dheh ilaa xiinin raaxada oo ilaa xiinin waqti intii ka ahaanayso kaainun ilaa xiinin ayb fatalaqaa aadamu fatalaqaa wuxuu qaatay aadamu aadam wuxuu qaatay min rabbihi xagga rabbigii wuxuu ka qaatay kelimaatin kelmado ayuu ka qaatay kelmadihii buu ku qowlay fataaba waa soo noqday alleh calayhi calaa aadama ayuu kusoo noqday bilmaqfirati dembi dhaafa ugu soo noqday iyo inuu ka toobad aqbalay innahu alla huwa isagu attawaabu <coughs> alla noqoshada ama toobadkeenka aqbalid badan waayo alraxiimu naxariis badan markaa markii ay geedii cuneen suuratu lacraaf iyo suuratu daahaa ayay ku imaan doonaan iyadoo intan kasii faahfaahsan marka alla wuxuu yihi faazalahumaa shayطaanu laba qira'a ku jirta faazaalahumaa iyo faazallahumaa faazallahumaa markii la yidhaha macnuhu wuxuu noqonayaa waa simbiririxiyey wey qofku markuu simbiririxdo meeshuu joogo waa ka degaa marka shaydaankii baa simbiririxiyey canha can iljannati buu ka simbiririxiyey waa sababa u noqda marka inay ka baxaan fa faahrajahumaa mima kaanaa fiihi faazaalahuma shaydaanuna shaydaankii baa ka zuuliyey waa canhaa jannadii xaggeedu ka zuuliyey ayb ayb siduu uga simbiririxiyeyna maxay tahay wuxuu u sheegay marka adduunya yacnii geed geed haddaad cuntaan aydnan dhimanaynin bani aadamka wax ka nolol jecel ma laha ma idin tusa hal adulluka calaa shajarati اlkhuldi wa mulkin laa yabla wuxuu yidhi geed haddaad cunto aada waaraysa iyo mulki aan kaa dhammaanaynin ma ku tusaa buu yidhi nacam usluub marka yacnii ay ku jirto yacnii inuu u naxariisanayo uu u yahay yacnii naasix uu u yahayna waa kula hadlay <coughs> dhaarna waa ku daray oo fii suurati alacraaf alla wuxuu yidhi waqaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin aadam marka waa iska dagmayo qof baa been sheegayana isma lahayn haddana ilaahay buu qof inta ku dhaarto oo been sheegaa isma dhahaynin mar walbana de qofku inuunan dhagar badnayn oo uu qof laabtiisu nadiif tahay yacni waa fiicnaan waayo xadiidkii nabiga sal l l slam wuxuu ahaa almu'minu Eh, yacni qofka eh, eh, wuxuu yidhi nabiga sal ll slam qofka mu'minkaa qof oo waxa kirun kariim waa qof wanaagsan oo khiyaanada iyo asaaliibteedaba qalbiga aynan uga jirin marka mararka qaar waa dagmaa qofkii wax u sheego ama iska ama dhaarto waxaa laga yaabaa inuu is yiraha warrinkan amuu run sheegaya intaad ku dambaabi lahayd ukaadi walmunaafiqu khibun la-iim munaafiquna mar walba wuxuu ka fakerayaa isaga xumaan ayuu maleegaa waana sharoow aadam marka waa qof baa ilaahay inta ku dhaarto haddana yacni been sheegaya isma lahayn marka adduunyadii iyo yacni inuu sii noolaado oo mulki helana waa iska jecel yahay qofka bani aadamka xirsiga waa ku abuuran yahay saa darteed culimadu waxay yidhaahdaan oo alimaam ibnu اlqayim kitaabkiisa eh, alfawaa'id uu ku yidhaahdaa usuulu اlkhaطaaya halaaثatun dembiga iyo gafafyaalka saddexa u asala xigmad aada u weyn waa in qur-aanku kala soo baxay wuxuu leeyahay alkibru asalka koowaad waa kibirka waana midii ibliis uu ku dhacay wey oo markaa ibliis u yacni ku noqday mid ilaahay agtiisa ka lacnadan kan labaad waxa uu yidhi alxirsu dadaal adduunya iyay kaafakanin nolol boqortinimo waxaa lagu dadaalo wey xirsigu dhib uu keenaa alxirsu isagana waxaa ku dhacay abuna aadam isagoo raadinayo boqortooyo inuu helo iyo inuu waaro ayaa nahyigii alle uu ku dhacay kan saddexaad asalka saddexaad muxuu yahay alxasad xaasidnimo waxaana ku dhacay isagana axad ibnay aadam labadii wiil ee aadam dhalay mid kamida ah xasad ku dhacay isagana xasadkii wuxuu ku xambaaray walaalkiis inuu dilo suurat lmaa-idaan ugu tegaynaa markii alla u yihi watlu calayhim naba bnay aadama bilxaqi id qarabaa qurbaana fatuqubila min axadihimaa walam yutaqabal min alaakhari qaala laaqtulanak inuu ilaahay wax ka aqbalay darteeduu ku xasday yani see adiga lagaaga aqbalay anna aan laiga aqbalin waaba ku dilaayo waa ku dhaafsiinayaa aniga cadkan waa kaa ciideynayaa waana ku dhaafsiinaya saddexdaas in layska jiro way amarka ilaahay in kibir lagu looga hortago waa khatar xirsi adduunyo in iyadoo la raadina sharaf iyo maal iyo madaxtinimo iyadoo la raadinaa in dhegta laga furaysto awaamirta alle waa loo badan yahay bal nabiga sal ll l slam wuxuu yidhi maa di'baani jaa'icaani ursilaa fii hanamin biafsada lahaa min xirsi lmari cala almaali wa lidiinihi laba yeey oo baahan oo xero arya lagu soo daayey sida ay u kharibayaan ay u fasaadinayaan waxaa ka daran buu yidhi maal jacaylka iyo sharaf jacaylka qofka diintiisu sida ay u fasaadinayaan ay u feenanayaan hal diin ama kuu reebayaan sharaf jacayl iyo maal jacaylka waxaa laga yaabaa inaynan wax diina kuu reebinba walidaalika dad badan aakhir zamaanka nebigu wuxuu tilmaamay diintaba inay uga baxayaan oy siisanayaan xoogaa shilimaad adduunyada baadiruu biاlacmaali fitanan ka qiطci اleyli اlmudlim yusbixu الrajulu fiiha mu'mina wayumsi kaafiran wayusbixu yusbixu الrajulu fiiha mu'mina wayumsi kaafiran wayumsi mu'mina wayusbixu kaafiran yabiicu diinahu bicaradi min addunya xorsigii marka waa kaas xaasidnimaduna iyaduna waxay sababee adduunyana inaan la faa-iidin aakhirana aan la faa-iidin ummadaha isxasdo oo xaasidnimada iskula dhaqmo horumar adduunyana male mid aakhire warkiis da-sana qofkii raba inuu ogaadana de waa waaqican iyo taariikhihii annagana soo maray ama haddaba aan ku dhex jirno ayuu aada wax ugu dhisan karaan qofkii xaqiiq raadinayo xaasidnimada dadka meesha ay geynaysa waa dadaalayaa maal iyo waqti iyo lacagu hurayaa liajli hebelyowna waxba gaarin wax kale isaga ma helaayo laakiin aniga yaanan xelin hebelna yuusan xelin ayb wax xataa istiqraar adduunyaan ku waaynay xataa naam ayb marka in laga waantoobo waay waxa noocaas oo kale <clears throat> marka alla wuxuu leeyahay eh, faazlahumaa waxaa simbiriirixiyey aadam iyo xawaa ashaydaanu baa simbiriirixiyey canhaa canta sababiyana waa laga dhigi karaa macnaheedii caadigaana waa laga dhigi karaa oo markaa in la yidhaha canhumaa canhaa can ishajarati geeddii sababteedii ayuu ku simbiririxiyey ayb ama canhaa can iljannati jannadiibuu ka simbiririxiyey oo ka dejiyey <clears throat> fa akhrajahumaa waa bixiyey mimaa kii xaggiisii ayuu ka saaray oo ka bixiyey kaanaa ay ahaayeen fiihi dhexdiisa ay ahaayeen wixii ay ku sugnaayeenoo nicmo suuratu daahaan ugu tegaynaa ina laka anlaa tajuuca fiiha walaa tacraa waanaka laa tadma'u fiiha walaa tadxaa nicmo badanay ku haysteen waqulnaa waxaanu nidhi ihbituu dega haddaba hoobta ihbituu jamcaani marka muxuu ku socdaa <coughs> waxaa la yidhi wuxuu ku socdaa aadam iyo xawaa iyo ibliis kulligiin dega ibliis marka de jannada soo ku galay yaa yaqaan ilaahay unbaa garanayna inuu galay iyo in kaleba ma la oga waayo waxaa dhici karta inuunan gelin meel aadam ou ka maqlaayo inuu waxaan uga sheegay waa dhici kartaa ounan gelin marka qisas israa'iiliyaadaa jiro abeesaa xambaartay oo qaaday oo dhex galay oo ku galay iyo waxyaabahaas oo kale maadaama aan run iyo iyo iyo been waxay tahay aanaan ogeyn waa iska daynaynaa waqulnaa waxaanu nidhi ihbituu dega bacdukum qaarkiin libacdin qaarka kale caduwun xaal uu cadow u yahay jumladan marka bacdukum libacdin caduwun jumla xaaliya dega idinkoo cadow isku ah way marka markaad degaysaan xaala kownikum xaala kowni bacdikum libacdin caduw qaarkiin qaarka kale uu cadow u yahay cadaawadii marka maalinkaas soo bilaabatay waali waa taagan qofka inay qalbigiisa ka baxdana ma aha cadaawatu ibliis ibliis iyo acwaantiisa kulli inaan ilaahay looga helinin wa kaana alkaafiru calaa rabbihi dahiiran oo aanaan saas ku dhicin walakum waxaa idiin sugnaaday ood leedihiin fil ardi dhulka korkiisa mustaqarun makaanu sugnaansho meel aad ku sugnaataan ayaa dhulka korkiisa aad ku leedihiin iyo wamataacun raaxo raaxada oo ilaa xiinin waqti intii ka ah ah saa waa la yeeli karaa wamataacun wa tamtiicun raaxayn ilaa xiinin waqti la idin raaxeeyo fatalaqaa aadamu min rabbihi fatalaqaa aadamu aadam wuxuu qaatay min rabbihi xagga rabbigii ou ka qaatay kelimaatin kelmadow ka qaatay kelimadahaas marka maxay yihiin aadam xagga rabbigii ou ka qaatay qur-aankaa fasiraya qaalaa rabbanaa dalamnaa anfusanaa wain lam takfir lana watarxamnaa lanakuunanna min alkhaasiriin kelmaduhu marka taas waaye leanna qur-aanka waxaan soo sheegnay owjuhu tafsiir tafsiiru lqur'aani bilqur'aana ugu horeeyo iyadoo marka wixii aadam ku dhawaaqay oo towbada looga aqbalay iyadoo qur-aanka uu sheegayo wax kale ma aadayna marka ayb talaqaana bimacnaa akhada waay aadam yacni wuxuu ka qaatay xagga allah subxaanahu watacaala kelmadaha xagga allah yay uga yimaadeen meeshaas marka waxaa jirta qiso iyadana labara in la baraarujiyo u baahan oo la wariyo oo waxay leeyihiin kelimaadka aadam ou xagga rabbi ka qaatay waxay ahaayeen markii la dejiyey ayuu kor fiiriyey carshigii alle qaa'imat eh, yacni qawaa'imulcarshi carshiga lugihiisa ayuu wuxuu ku arkay iyaday ku qoran tahay laa ilaaha illa allahu muxamedun rasuulullah markaasu wuxuu yidhi waxay leeyihiin marka nebi moxamedow ugu tawasulay ilaahay meeshaana marka waxay kasii dhiraan dhiriyaan dadka qaarkood ee nebiga maadaama isagoon dhalanin lagu tawasulay marku dhinto kabacdina jaahiisa in lagu tawasulaa dhib ma leh qodobkaas marka intaanaan hoosba usii gelin horta maku tawasulay aadam halkaas aan joogno xaggeese lagu wariyey qisada xaakimaa wariyey kitaabu tafsiir mustadragu ku dhex wariyey min kitaabi tafsiir sanadka xadiidkaasna cabdiraxmaan ibnu zayd ibni aslamaa ku jiro cabdiraxmaan ibni zayd ibni aslam a'imada xadiidka qadiiman wa xadiidanna waxay dhammaan wada tilmaameen inuu aada daciif u ahaa xagga riwaayada saasay tilmaameen dadka tilmaamayna waxaa ka mid a xaakim laftiisaaba ka mid a kitaabkiisa kitaabu ducafaa ayuu ku tilmaamay kitaabkaas marku ragga ducafadaa qoray qoray qoray uu dhammeeyey buu wuxuu yidhi dadkan aan kitaabkan ku qoray riwaayadoodu ma bannaana ayuu yidhi weliba xujo iyo daliilaanna u hayaayuu yidhi walaa astaxilu ljarxa jarxigana ma xalaalsanaayuu yidhi qof jarxintiisa taqliid ku xalaashan maayo yii waxaan yacni ogaaday oon dul istaagay waayuu leeyahay isagii marka waxaa ku dhacay mustadragiina wuxuu ku leeyahay marka calaa shardi saxiix calaa shardi shaykheyn halkaanna wuxuu ku yihi ninkaan maba banaana in wax laga wariyo waa qalad markii sahwi ku dhacay sahwigaasna waxaan anigu bilaabaya maahan sheegidiisa ahlna uma ahi taase ibnu xajar annukat calaa kitaab ibni salaax uu ku sheegay ninkii raba meeshaasuu feerinay marka uu ka hadlaayo mustadraga iyo kitaabkaa shuruuddiisa iyo uu sheegaayo tasaahulkii xaakim ku dhacay tanaa ka midahu leeyahay marka qisadaani maadaama aynan sugnayn ninkii wax ku dhisto de isaga waa nin aasaas la-aan guri dhisanayo rasuulkana sala allahu calayhi wasalam rumaynta aan rumaysannahay raacidda aan raacayna waa ku tawasuli karnaa leanna waa camal ilaahay loogu dhawaado laakiin nebigu markuu noolaayna ducadiisa waa lagu tawasuli jiray oo markii ay dadku ku dhacaan abaar ay dhacdo waxaa la dhihi jiray rasuul allow noo duceey xadiidkii anas saxiixeynka ku sugnaa indhoole indhooleyaasha saxaabada intay yimaadaan qaarkood ayay nebiga dhihi jireen rasuul allow noo duceey in ilaahay aragga noo soo celiyo laakiin markii nebigu dhintay sala allahu calayhi wasalama kabacdi oo noloshii qabriga ou galay sanad saxiixa walaa xasan kuma hayno cid markaa yacni saxaabadii inay isku raacday ama ay saxaabadii ku tawasuleen qabrigiisa intay tageen tawasul u aadeen ma ogin arrintaa iyadana dadku in lagu aadeeya ma aha ninkii keenayaa daliilkeeda laga rabaa ninka taagan war waxaan ma sugna waxaan sugnayn anigu waa ka joogaya hadduu qofku yidhaahdo ceeb ma sameynin nuqsaamin rasuulna in loo qaata ma aha arrintan waxaan ma jiraan mase ma jiraan ayaan isku haynaa ee rasuulku inuu rasuulkeennii yahayo haddaanan rumayninba aanan yani muslimba ahaynan aaminsannahay halkan ka korow noo saaran yahay rasuulka salawaatu ullahi wasalaamuhu caleyh marka rasuulaa la necab yahay kanaa la yeelayaa iyo waxay iska noqoneen nooc iska dacaayad ah baxdiga iyo cilmigana aan ku habbooneyn qofku sidaa haddii uu yahayna waa laga gudbaa ayb ayb marka fataaba calayhi <clears throat> fatalaqaa aadamu aadam wuxuu qaatay min rabbihi xagga rabbigii uu ka qaatay kalimaatin kelmado fataaba ilaahay waa ka towbad aqbalay calayhi fataaba alla wuu kusoo noqday calayhi aadam korkiisa muxuu ugu soo noqday bilmaqfirati dembi dhaafoo ugu soo noqday iyo inuu iyo biraxmati inuu u naxariisto inahu alle huwa isagu atawaabu alla towbad aqbal badan waa raxiimu naxariis badan meeshaa marka waxaa laga qaadanaya aadam ilaa waa isgaaray markii uu dembiga galay toobow u orday meeshaa marka waxaa laga fahmayaa qofku dembi waa ka dhici karaa laakiin maxaa laga rabaa toobada inuu ku dadaalo xal haddaad xalkiina seegto <clears throat> oo sidii ibliis oo kale aada kibirkaaga iyo iska korto <clears throat> dhibaato unbay marka kugu noqonaysaa towbaduna halkaa marka darsi yay ka tahay <clears throat> qulna hbiطuu minha jamiiعa faإma yaأtiyanakum minii hudan faman tabica hudaaya falaa khawf calayhim walaa hm yaxzanuun qulnaa waxaanu nidhi ihbiطuu dega oo hoobta minhaa jannada xaggeeda ka dega jamiican xaal aad tihiin dhammaantiin faimaa yaأtiyannakum faimaa haddii yaأtiyannakum ou idiin yimaado minii aniga xaggayga hudan hanuun ou idinkaga yimaado jawaabtii waatan faman axadkii tabica raacay hudaaya hanuunkayga axadkii raaco <clears throat> falaa khawfun cabsi calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum mana ahaanin yaxzanuuna kuwa murgayo oo tiraanyoonayana ma aha ayib meeshaa marka mar labaada haddana waxaa la yidhi dega oo adduunyadii iyo uhoobta oo u dega ayb hubuudkii hore jannada kasoo dega waay middaan marka maxay tahay samada kasoo dega waaya dhulka u dega marka markii hore jannaday ka degeen samaday joogaan midkaan labaad samadiiba ka dega oo dhulka taga <clears throat> qul baqawi sidaasuu leeyahay qulnaa waxaanu nidhi ihbituu dega oo hoobta minhaa samada xaggeeda ka hoobta jamiican xaal idinkoo dhan kulligiin fa imaa ya'tiyannakum fa imaa haddii ya'tiyannakum uu idiin yimaado minii aniga xaggayga hudan hanuun idinkaga yimaado meeshaa marka waxaa laga fahmayaa ilaahay adduunyadan inuu ugu talagalay dadkan dhulka markay ku noolaadaan inuunan cidlo uga tegin rusul in lasoo diraya aayaddan laga fahmaya saa darteed marka rususha qiimi weyn bay ku fadhiyaan waa waxa dadka qof fiican iyo qof xun ay ku noqonayaan waa wixii rususha ay la imaadeen ninkii rusushaa raaco ee ku daydo waxyigii ay xagga alle kala yimaadeen isku laasimiyo ku dadaalo hadduu gef ka dhacana towbad keeno siday rususha ugu taliyaan ninkii yeelo waa liibaana ninkii rususha dhinac maro waa khasaarayaan dadkana ogow halaag adduun iyo mid aakhira haddaad aragto rusul la khilaafa unbay ka timaadaan rasuulka sal ll ly slam wuxuu yidhi inamaa halaka man kaana qablakum dadkii idinka horreeyey waxaa halaagay kahratu masaa'ilihim waikhtilaafuhum calaa ambiyaaihim su-aal badan iyo ambiyadoodii oo la khilaafo hadda maanta marka ambiyada khilaafkoodu aada u batay xataa wax aanan aqoon jirin waagii hore oo qofka jaahilka ahee ee soomaaliga ah ounan yacni xumaanteeda inuu yacni ku dhaco aada uga cabsan jiray ayaan maanta arkaynaa sababtuna waa maxay dadkii waa isku furmeen muslimkii iyo gaaladii baa isku dhex furmay haqaafaadkii gaaladiiyaa lasoo raray si fudud berigii hore iskuma furnaa jirin waxaa isku furmay sida eh, yacni loo helo ilxaadka iyo sandaqada iyo balaayada sida qofku uu u helaa waa iska fududaatay bahalkaas uu salsalaaxaye smartphonekaasuu wataa wax badanuu qofkan ka fiirsana wixii uu ka fiirsanayana ma xalli kara qaarkood isaga towfiiqna ma helayaan dadka qaarkood inay dad yaqaano ku su-aalaan oo culamo ah maxaa ku dhalanaya shaki shaki kale mid saddexaad mid afaraad markaasaan waxaan arkaynaa dad diin akhrisa jiray oo hadda dadkii ugu yeeraayo ilxaad iyo zandaqo ugu yeeraayo ilaahay in laga cabsado waxaa layska ilaaliyo waxaas marka qofku inuu aada isaga ilaaliyo waayo alleh rususha uu soo diray haddii aad dhinac marto khasaaro unbaa kuu dambeynaysa ilbaxnimana lagama raadi karo ilaahay rusushiisa in la khilaafo dadka weliba waxbarto ee ama jaamacadaha ku jiray dhallinyarada marnaba dihnigaaga yaynan kusoo dhicin in ilbaxnimo aa ka faa'iidaysid nebi maxamed khilaafkiisa sala allahu calayhi waaalihi wasalam fa imaa ya'tiyannakum hadduu idiin yimaado minii aniga xaggayga hudan hanuun idinkaga yimaado faman axadkii tabica raaco hudaaya aniga hanuunkayga raaco falaa khawfun cabsi calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum mana ahan yaxsanuuna kuwa murgaya oo tiiraanyoonayana ma aha waaladiina kuwii kuwii fiicnaa waa la sheegay kuwii xumaana waaladiina kuwa kafaruu kufriyey wakadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeennii beeniyey aayaadka rusushu ay la imaan doonaan ulaa'ika kuwaada asxaabu nnaari naarta asxaabteeda waay naarta dadkeeda waay hum iyagu khaaliduuna kuwii waaraya waaye fiiha fi naari naarta dhexdeeda ku waaraya dadka labadaas mustaqbal unbay leeyihiin wax ka dhexeeya ma leh ilaahay waxaan weydiisanaynaa sacaado adduun mid aakhiro iyo inuu yacni kuwa hanuunka alla raacay uu naga yeelo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih